رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد ciwaanka waa muxaadaradu waxa uu yahay ka faa'iidaysiga culummada laga faa'iidaysto iyo ixtiraamkooda halbeegga u degsan ee diiniga ah ee lagu cabiri kara muxuu yahay dadka marka booskan la joogo ama masaladu markay meesha marayso waa laba qolo qolo ka badbadiyey culimmadii ilaa heer ay barakaysteen oo ay masaxdeen oo ayba gaarsiiyeen darajo aanay iyagu lahayn qolo ah iyo qolo taa iyagoo ka ordaya culimmadii meel ugaga dhacay ee liiday ee hoos u dhigay shaqana ka dhigtay uun keliya in nin caalima ah uun ilaahay subxaana wa tacaala ku sallido un oo afar labaatanka sac uu ku mashquulsan yahay suu wax ugaga sheegi lahaa u radin lahaa u dabakici lahaa isagoo run ahaantii aanan milicsanayn wanaaggii qofka kan uu kala kulmay iyo khayraadkii cilmiga uu kala kulmay haddaba halkee sawaabtu ay ku jirtaa diintuse maxay ka tiri fii hada albaabi salafu hadihi lumma ee diintan aanu ka soo gaarnana maxay arrinkaasu ay ka yidhaahdeen saad garan kartaan ilaahay subxaanah wa tacaala khalqigiisa xuquuqii waajibaad baa ka dhaxaysa bimacnaa waalidku xaq buu ku leeyahay waladkiisa waladkuna xaq buu waalidka ku leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa xaq buu ku leeyahay iyaguna xaq isagu isku waajibay bay ku leeyihiin idan xuquuq baa la ysku leeyahay haweenayda odaygeeda xaq bay ku leedahay isagii islaantii xaq buu ku leeyahay wahaakadaa dawaaleyg labadii ruux ee jaarka ahaa ee dariska ahaa ee wada degana xuquuq bay isku leeyihiin labada wax baranaysa meel isugu yimaado xuquuq bay isku leeyihiin haddaba macallinka iyo ardayga oo ah labada ruux ee saa isu hor fadhiya ee islaasiman xuquuq bay marka isku leeyihiin xuquuqdaas marka waxaa loo baahan yahay bayna altafriiqi waalifraad in ka gaabinana aanay jirin aan laga gaabin oo xaqi uu lahaa aan hoos laga ridin oo fii nafsi alwaqti aan laga badbadinin oo xaq aanu lahayn oo gaarsiisan darajadii ambiyada bal mamarka qaarkiiba ay ka bixi karto wax ilaahay uu la gaar yahay ilaahay subxaana wa tacala khusuusiyaadkiisa masaa isha aanu ka hadlayna aluluhiya aanu lahayn aanu ka sheekaynayna darsigiina soo maray in la gaarsiiye labadaba laba aad iyo aad u khaldan weeye oo aan bimacnaa eh, u baahannahay inaan saxno biidn illaahi subxaanah wa tacaala haddaba waxay culimmadu ay yidhaahdaan sida marka laga sheego alimaam ashaafici raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi qof kasta oo cilmi aan ka barto anuu sheekh buu i qofku doon ha noqde walidaalika wuxuu yidhi nin reymiya ah ayaa mar sheekh ii noqday buu yidhi yacni isaga kama wada marka alimaam shaafici ninka caraabiga ah ee reymiga ah ee waxba aanan soo barin inuu sheekhiisa yahay laakiin wuxuu yidhi waxaan ka bartay masale aad iyo aad muhiimii ah masaladaas waxay tahay waxaan bartay buu yidhi eyga calaamada lagu aqoonsan karo markuu qaangaaray markuu qaangaaro ee eygu qaangaar uu noqdo see lagu ogaan karaa wuxuu yidhi wuxuu ii sheegay ninkaa reemiyiga ah eyga inuu qaangaara waxaa lagu ogaan karaa markuu kaadinayo buu lugta kor u qaadaa buu yidhi masaladaa iyada masalo sahlan aan fahmi kara maahan buu yidhi fa huwa shaykhii ninkaa isaga waa shaykhayga haddaba ogaada meesha u ganayo haddaba cilmiga marka la qaadanayo keliya bini aadam in laga qaato diintu kama yan hadlin soo qaabiil markii habiil uu dilay ilaahay sooma dhihin fabacaa allahu ghuraaban yabxaثu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaariya saw'ata akhiih qaala yaa waylata acjaztu an akuna midla hada اlghuraabi fauwaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiina min ajli dalik yaa dersi laga bartay waxaa dersi laga bartay tukaa dersi laga bartay oo dersiguu qaabiil barta muxuu ahaa dersiga uu qaabiil uu barta wuxuu ahaa sida bini aadamka loo xabaalo loo aaso loo duugo ka hor intaa lama oqoon waa dilkii ugu horreeyey aljariima albashica qur-aanka oo inoo soo xigta lix boqol oo kun oo sano dhacdo dhacday oo crime ah wax dhacay buu qur-aanka soo xigtay markaas wuxuu nagaga sheekeynayaa dilkii ugu horreeyey uu qaabiil uu galay walqaatilu saaxib alqaaf oo habiil uu dilay qaabiil ma oqoonin sida walaalkii juhadiisa ama meydkiisa u xabaali lahaa isagoo ku wareersan buu wuxuu arkay tuka ilaahay subxana wa tacaala soo diray tuka tuka kala xabaalaya markuu arkay fabacaثa allahu quraaban yabxaثu fi اlardi liyuriyahu buu ilaahay leeyahay suu u tusiyo kayfa yuaari sawaati akhiih haddaba waxbarashadu iyadu meesha ay kaa jirto ayaa laga qaataa bimacnaa waa maxay cilmiga qofka kuu hayay information qofka kuu soo gudbiyey nebi sulaymaanba hudhud buu wax ka qaatay nebi sulaymaanba hudhud buu wax ka qaatay shimbiraa wax laga qaatay wmins qof kastay wax kuu faa'idayn kara inaad ka qaadatid wey alimaam shaafici marka wuxuu leeyahay ninkaa waxaasuu ibaree buu leeyahay ibni manda hadalladiisa waxaa ka mida ah, inuu yidhi shucba waxaa la yidhi oo lagu yidhi inuu yidhi bimacnaa qiila lahu ina shucbata qaal ibni manda leh ibni manda ayaa waxaa lagu yidhi shucba wuxuu yiri qofkii hal xadiid aan ka qorto oo hal xadiid qofka ibara runtii addoon baanu ahay hadduu isaga iga qoro oo isaga iga bartana runtii adoonba labada xaaladoodba in qofka aad dhegaysatid bimacnaa noocan ma waa shay qofka la dhegaysanaya sharaf u ah qofkan wax dhegaysanaya in wax dhegaysana sharaf weeye labada xaaladoodba sharaf bay tahay bay culimmadu markaa tilmaameen waxaa kaloo la tilmaamayaa cilmiga marka la joogo dadka cilmiga uu ka wada dhexeeyo hadday yihiin ardadii iyo sheekhii ardadii iyo mucallimkii waxaa ka dhexaysa wax lagu magacaabo obowa waalidnimaa ka dhexaysa walidaalika nebiga sala allah alيh wasalam markuu la hadlayay saxaabadu wuxuu yidhi inamaa ana lakum midlu اlwaalidi liwaladihi booskaan idiin taaganahay waa booska waalidku uu waladkiisa u taagan yahay aabbahaa halka uu kuu taagan yaho nebiga kuu taagan yahay haddaba nebiga booskiisa waxaa galay dadka diinkan ka dhaxla nebiga sala allahu alيh wasalam alculamaa warahaة اlanbiya idan warahaة اlanbiya waxay noo taagan yihiin culammada marka booskii waalidka oo kale haddii waalidka uu damqanaya dhibta innagana soo gaaraysa oo ay ku adag tahay inuu seexdo inagoo gaajaysan oo ay ku adag tahay inuu seexdo inagoo haraasan haddaba waalidka kan ee mucallimka ahna waa ninka ay ku adkaatay inuu nagu sii dhex daayo fii dulumaati aljahl waa layna saxayaa salaad baa laynaga saxayaa soom baa laynaga saxayaa faker baa laynaga saxayaa maankeena wax lagu soo biirinayaa intaasu marka waxay muujinaysaa damqadka nebiga sala allahu caleyh wasalam uu tilmay xadiidka hadda aanu tilmaannay waa xadiid sheekh naasirdiin albani uu marka uu tilmaamay uuna ku tilmaamay inuu markaa saxiix u yahay ilahayna isaga yihi annabiyu أwlى bاlmuؤminiina min anfusihim وأزwaaجuhu ummahaatuhum waulu larxaami bacduhum أwlى bibacضin fi kitaab اllah haddaba mowduucaas isaga waa mowduuc marka meeshiisa leh oo aan u baahanna inaan fahmno arrinka labaad xuquuqda ka dhexaysa waalidka iyo maba ka dhexaysa macallinka iyo ardayga ka dhexaysa waxay tahay macallinkaaga inaad u ducaysid sheekha wax ku bara inaad u ducaysid qofkan diinka ka qaadanaysa inaad u ducaysid oo ilaahay subxana wa tacala aad baridid wey haddii qof muslima ee caadi ah lagu leeyahay u ducee baradiisana ilaahay subxaana wa tacala waa aqbalaya haddii la yidhi kan xaqa kugu leh ee mudnaanta koowaad leh ee ducadaada inaad u qoondaysid ay tahay waa ninka hal xaraf kuu faa'iideeyay walidalika wuxuu tilmaamaya nabiga sala allah alay slm xadidkii abu dar inuu yidhi ma min cabdin yadcuu liakhiihi اlmuslim ow liakhiihi bidahri اlghaybi ilaa qaala almalaku walaka bimil haddii qof uu u duceeyo qof kale muslim walaalkii isagoo ka maqan malag baa garabkaaga taagan oo kule adigana intaasood kala leedahay bimacnaa waxay dhahaan marka haddaad u baahan tahay in ducadaada la ajiibo darfi gaaraa ku haysta mushkilad baad ku haysata ciyaal baad ka walwalaysaa shaqaad ka walwalaysaa darfi gaaraa ku haya aad bay runtii kuugu dheggan tahay haddaba si darafkaa gaarkaa ah ugaga baxdid oo ilaahay subxana wa tacala farad kuu furo qof kaloo adiga kula mida oo isku mushkilad aad tihiin kaa isaga u ducee ilaa hebel sharci u sahl dheh adiga otomaatig u helaya biidn subxaana wa tacaala ilaa hebel owlaadiisa baari ka dhigdhe kaaga kuwaaga baari noqonay ilaa reerka waa isku dhegyihiin islaaxidhe kaaga ilaahay subxana wa tacala islaaxinay ilaa hebel maalmahanba shaquu daydayayey shaqo la aanbaa haysa rabbow shaqo u sahl adigaa taada ilaahay subxana wa tacala sahlaya haddaad haysatidna waaba kaa haddaadan haysina maalinta aad weydid bay ducadaas waxay kuu tahay mid duqri ah marka masalada ah in qof kaa maqan loo duceeyay wax laga tegi kara ma walidaalika waxay samayn jireen marka oo nabiga sal l slam xadiid uu ku leehay dacwatu almuslimi liakhiihi bidahri اlghaybi mustajaaba qofka qof kale u duceeya ee muslim ah isaga oo ka maqan ducadiisa waa la ajiibaya wuxuu yihi salى اllahu عalيه wasalam cinda ra'sihi malakun muwakalun halkaa waxaa taagan malag loo wakiishay daraad maxaan soo barannay malaa'igtu inay malag walbaba shaqo gaara u qaabilsan yihiin soo maa malagan shaqadiisa waxay tahaba inuu adiga markii ducaba ay kaa soo baxdo ad tira ilaahayow hebel dembigiisa dhaaf ilaah hebel caafimaad sii malagga muxuu automatic u leey walaka milu dalik adna intaasood kalaad leedahay ducadaada automatic waa la reflection bay markaa samaynaysaa markaasuu nebiga sal alay wasalam wuxuu yidhi waqaala almalaku almuwakalu bihi aamiin intuu dhaho malag hadduu aamiin dhaho malaggan weligiis dembi ma gelin ah, dembi weligii ma gelin waxaaba loo abuuraba inuu ilaahay keliya u hogaansamo laa yasamuun laa yaftaruun yusabixuunahu ilaahay habeen iyo maalin hufaan ma daalaan ma noogaan waatunna qur-aanka uu leeyahay haddaba qofka qofka uu ka dadku say u kala dembi yar yihiin ay u kala dembi yar yihiin bay haddana ducadooda marka u kala ajiibsantaha waa macnaha marka loo baahanya idan maalan waxbaad u baahan tahay soo maha waxaad tirahdaa ilah hebel waxaa u sahla ilaahay subxana kadib anuu carafo joogo iska ducaysanaya baa islaanta telefoon ii soo dirtay waxay tiri buu yidhi ma aragtay niyahow ma aragtay walaalkaybaa intaasoo sano oo nin ma aragtay hadda da kusii socda ah guur la-aan baa haysay ilaahay subxaana wa tacaala u bari in ilaahay subxaana wa tacaala guur u sahlo ana carafaan joogaa buu yidhi kadibaan waxaa idhi walaali hadda ogow malag baa i gor taagan walaka milu daalika baa lay dhihi doonaa adnigana mid kale allah kuu sahlo malagii wuu dhihi doonaa malag hadduu aamiin dhahna waan guursan doona maxaan ka yeelaa ka jooji bay tiri weligiisuusan guursanin eebatilcumraankiisa weligiisuusan guursan bay tiri kaas meesha ha joogo bimacnaa idan idan ducadaas gabadhaas waxay ka waxay og tahay ducadaas haddii meesha ay marto ninka habeenka dambe inu wax ku qaban doono idan way ka istaagta cunaqabateen bay marka kusoo rogto haddaba haaulaa'i way ducayn jireen walidaalika ashuyuukh waxaa loo baahan yahay inaan laga bakhaylin ducadii inaan laga bakhaylin abu xaniifa wuxuu yidhi salaad kastoo isoo marta waxaan u ducayn jiray buu leeyahay xamaad maalintuu dhinta laga bilaabay xamaad markuu waa sheekhiisa xamaad bin sulaymaan xamaad ibn abi sulaymaan waa sheekhii yuu sheekh u ahaa wuxuu sheekha u ahaa alimaam abu xaniifa markuu geeriyooday buu yidhi mar kastoo aabbahay aan dembi dhaaf u weydiinayo xamaadna waan raacin jiray buu yidhi idin marka waxaa lagaga baahanya allahuma akfir liwaalidaya waliman lahum calayna xuquuq min asaatida wamucallimiin wamudariisiin washuyuukh inay ducadaadu ku badato waan u ducayn jira buu yidhi haddaba adiga markaad ducada maanta badisad maxaa imanaya adna ardagaaga ayaa booskaa geli doona markii abuu yuusuf alqaadiyi oo abuu xaniifa lugta lugta u saaray cilmiga ka baran jiray ayaa wuxuu yidhi innii la adcuu liabii xaniifata qabla abawey waxaa dhacda buu yidhi inaan abuu xaniifa ilaahay u baryo ka hor intaana labadii waalid ilaahay u baryin labadeed waalid intaanan ilaahay u baryin ka hor baan abuu xaniifa ilaahay subxaana wa tacaala waxu weydiiyaa buu yidhi markaasu wuxuu yidhi waana sida ma aragtay maxaa yeelay waxaan dhegahii ka maqlay buu yidhi abuu xaniifa oo leh xamaad baan u duceeyaa marka labadii waalid aan u duceynaya idan sunno joogtay noqonaysaa haddii aragtid maalan sheekh eh, ardadiisu ay lakad ku yihiin isagaa lakad ahaa ah, kamaa tadiinu tudaan haddii ardadu ay dhungal ku noqdaan isagaa sheekh ardadii sheekhiisa dhungal kusoo noqday bimacnaa waxaan kamaa tadiinu tudaan wey maanta markii ixtiraam aad samaysidna beri waa lagu ixtiraamaya wahaakadaa dawaaleeg ee macna maaha markaan arday ahay oo aan arday anoo ah inaan sheekhii lugta ma aragtay dhuunt dhungal ku noqdo berina waxaan rabaa marka aan sheekh noqdo in dadku ixtiraamaan maa yasir haada maxaa yeele adaa shalay adduun soo qasay maanta bahashaa iyo god iyo coin bain bad meeshay dhihi jireen wey axmed bn xambal radi allahu canhu ama raxmat ullaahi calayhi sheekhiisa wuxuu ahaa alimaam ashaafici baa sheekh u ahaa wuxuu leeyahay wuu hadlayaa waxaa hadlaya alimaam ashaafici alimaam bn xamed bn xambal baa wuxuu leeyahay shaafici dadkaan jecelnahay buu ku jiraa buu yidhi weligay waxaan khayr ahayna kama arkin shaykhayga wey waxaana ku waxaanna ogahay buu yidhi alimaam shaafici aan u saxiixayaa inuu ahaa kaana shadiida liitibaaci lisunna nin aad iyo aad sunada ugu dhegan inuu ahaa imaam shaafici imaam shaafici sunadu way ku dhegan ammaantana waxay ka imaanaysaa imam axmed bin xambal markaasa waxaa la yidhi hadda ka hor su-aal baa la weydiiye waxaa la yidhi war wiilkii axmed bin xambal wiilkiisa su-aal weydiinaya wuxuu yidhi aabbow mar kastaba shaafici shaafici unbaad ku haysaaye ninka kan mar walba aad u ducaynaysid muxuu yahay hadalkaa markuu wuxu yidhi yaa bunay wuxuu yidhi dhegayso shaaficiy ashaafici kaana kashamsi liddunyaa alimaam shaafici adduunyada wuxuu ahaa sida qorax oo kale wa kalcaafiyati linnaas dadkana wuxuu ahaa dawo oo kale fandur hal lihaadayni min khalaf adaan ku weydiiye e labadan wax bedele ma la heli karaa qoraxda wax bedeli kara ma la heli karaa kow caafiyada oo dadku inay caafiya fi ddiini waaddunya inay helaan wax bedeli kara ma la heli karaa markaasu aw canhumaa min ciwad marka ma suurtagal maahan buu yidhi haddaba imaam shaafici meeshaasu marka taagnaa imaam shaafici markuu isna ka hadlayo axmed bin xambal oo arday u ahaa arag hadalka uu leeyay wuxuu leeyahay axmed bin xambal waa nin khayr badan buu ahaa nin taqdiir badan buu ahaa nin si gaara inoo amaana buu ahaa markaase gabaygiis waxaa ka mid ah, wuxuu yidhi yazuuruka axmadu watasuuruhu qulta alfadaa'ilu ma tacadad manzilah in zaaranii fabifadlihi aw zurtuhu falifadlihi falfadlu fi lxaalayni lahu haddii uu isoo booqdana waa fadligiisii haddaan booqdana waa isaga fadligiisi labada xaaladoodba fadliga iyo mudnaanta waxaa iska leh alimaam axmed bin xambal idan arag inay noqoto calaaqadu calaaqa waa marka cilmigu uu miro dhalo maxaa keena alimaam nawowi oo muddada ay uu noolaa ilaa afartan sano ay tahay inuu cilmigii saa u barakoobo riyaad saalixiinka hal kitaab u qoray keliya ayaa meel walba qofaan aqoonin maba lahaba maxaa keena in ilahi wa tacala uu barakeeyo maxaa keena culimmadan tirada badan in ilaahi subxana wa tacala wuxooda aanu barakayn wax kale maaha barakadu cilmiga waxay ku jirtaa ixtiraamka sheekha uu bixinayo iyo ardada ixtiraamka ay bixinayaan iyo labadan ruux inay ujeedadooda ay tahay cilmigan ay baranayaan ay isbarayaan in ilaahay subxana watacala loogu dhowaado ee cilmigu maaha aha maruu midkii mikrofanka hor fadhiya kan kale inuu ka daba qaato kanna ka kale inuu c d ka daba diro kanna afuu t v-ga u fadhiisto afartankasaa la iska daba shaqeeyo dadkuna ay yidhaahdaan culimmadii baa ishirdisay oo geeska isdartay annagu halkeen ka bilowna khalaas markaan xargaha goosanno macnaha waa macnaha ugu daran wey weli waxaan ku jirnaa fii baabi ducaa umu dardaa baa waxay tidhi abudardaa ninka la leeyahay saddex boqol iyo lixdan qofood oo ilaahay dartii uu kula walaaloobay buu lahaa salaad walba markuu galo wuu u ducayn jiray saddex boqol lixdan qof buu tirinaya wuu u markaas wuxuu yidhi markii la weydiina wuxuu yidhi waxaan rabaa maadaama malag uu kor taagan yahay malagana uu leeyahy walaka milu dalik dee saddex boqol iyo lixdan jeer adaa isku duceeya marka kan baad caafimaad ugu ducaysay adaa isku duceeyey kan baad xoolaa ugu ducaysay adaa isku duceeyey kan baad waxaad ugu ducaysay guur saalix adaa isku duceeyey wahaakadaa dawaaleg taasaa dhacaysay buu yidhi waana sida markaa la tilmaamo waana meesha ay culimmadu ay tilmaameen alimaam axmed bin xambalna uu leeyahay inta isoo marta weligay muddo soddon sana in ka badanba alimaam shaafici ducadiisa ayaan marka ilaahay subxana watacala u bariyey axmed bin baa wuxuu maqlay maalin maalmaha ka iyada oo nin baa wuxuu yidhi nin la leeyahay abuzurca ayaa oo meeshaas degan buu yiri markaa yidhi war dhegeysa maxaad leedahay buu yidhi abu zurca ahaa war ninkan kula sahlan buu yidhi nin sahlan ma ahayn buu yidhi nin caalim buu arag wuxuu rabaa wuxuu u damqanayaa yacnii ninka caalimka in lagu sheego waa nin dhallinyaraha meelaha degan war maahan buu yidhi nin caadiya maaha markaasuu duca dhaqaaq ula dhaqaaqa wuxuu yidhi allaahuma ansurhu calaa man baqa calayhi ilaahayo waxaad u gargaartaa abu zurca ah, u hiili qofkii dulmiyey ilahu ugaga hiili ilaahu caafi ilaah balada ka dow haakada dawaali qodobka labaad ee inala gudban markaan ducada ka soo baxno waa dooda in la iska deeyo dood waxaa soo baxday waa la murmaabaa loo murmaa ee dadka uma murmaan xaqa soo dhacsa looma murmo oo waqti waxaan soo galnay jadalka iyo dooda iyo disputka iyo argumentiga aanan daliilka lahayn oo aad aad u batay afarlabatanka sac waa la yska laadlaadinaya maanta mid mid kalu ku dhegan yahay kanba kan ku dhegan adduunka markaba dadku way wareereen nabigana sal lla ly slm isagaa yidhi ana zaciimun bibeytin fii rabid janna liman taraka almiraa'a walow kana muxiqa guri jannada ku yaal buu nebiga u damaano qaaday qofka ka taga dooda almiraa buu yidhi waa muranka meeshaan af soomaaliya ka dhahno qofka muranka iyo dooda ka taga isaga oo xitaa mutaystay adoo mutaystay oo bimacnaa masaladaad ku doodaysid ay tahay mas'alo sax ah oo aad ku khasban tahay inaad ka dhiidhiisid qaladka kan meesha jira ayaa haddana nebiga wuxuu ley haddaad ka aamusid ila munkar bawaax unbaa laga aamusi karin aad iska daysid ajir baad leedahay nebiga sala allahu calayh wasalam yidhi sida xadiidka markaa ku soo aroortay innagana ummaddeenna mushkiladana haysataa waxay tahay waxaa laynagu ibtaleeyey dood dadka culummadaana ha la murmin ninka sheekha wax kuu dhigaya masalada maanta ka baro haddaad dareentid inuu khaldan yahay waanu iman doonaa habkaad u saxaysid ka aamuso cilmiga saxo si sahlan u baro laakiin hala murmin sheekhow arrinkan saan bay iila muuqataa ka war hadduu ku yihahdo waa saan wuu khaldanaan karaa masaladan ila bini aadamku waxbaa ka hoos bixi kara wuu khaldanaan karaa murankan tirada badan iyo magacyadan kala duwan aad u samaynaysid iyo meelaha loo soo fadhiisanaya wax qurux badan maaha walidaalika waxay dhaheen muranka culimmada lala murmayo wuxuu keenaa inay culimmadu ku dhabcaalaanoo ku gacan adeegaan cilmigooda cilmi kuma siini maxaa yeel ninaad la murmaysid wuxuu isleeyahy kan beri buu soo bixi doonaaye intuusan geese kugu yeelan hadda markaa geese jar buu leeyahy hadduu kuu qabanaya marka farin buu kuu qabanaya laakiin hadda haddii aad noocan ma dhimrin fara badan la timaadid oo aadan wixii aadan ku mashquulin inuu kugu qofa laga yaabo walidaalika wuxuu leeyahay alxaafid ibn cabdilbar wuxuu leeyahy waxaan abu salama ninka leeyahy nin dood badan buu ahaa ardayba wuxuu ahaa ibnu cabaas wuu la murmi jiray markaasu wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar haddii abu salama ibn cabaas aanu la murmeen murankan tirada badan torogtan tirada badan uu wado hadduu joojin lahaa cilmi fara badan buu ibn cabaas ka dhka dh maaragtay ka dhexli lahaa buu yidhi laakiin ibn cabaas markuu ogaaday ninka kan inuu aad aad u murun badan yahay kaana yukhazinu canhu اlcilm cilmiguu ka kaydsan jiray ma bixin jirin ibn cabaas yani masalo u weydiinaya masaladan iga waran waa lagu yaqaanaa insha allah waa ka jawaabeyna insha allah war masalan sheekh masala uu qabanaya maxaa wuxuu diidayaa kan wuxuu leeyahay hadduuba hadda saa u murmayo af adaygan hadda u wado beri ka maalin baab kale u kula geli doonaa jooji way ilin waay qofkan waa bini aadam iyadu wuxuu ay khaldayin haddana waa bini aadam walidaalika waxay dhaheen weligaa ha murmin qof aada aqoon markaa ka raadinaysid waxaana la sheegaa masaladaas rag kale oo iyagoo la midka ah inay aad iy aad intay u dadaaleen ay marka ka faa'iidaysan jireen hare hadal kale wuxuu yahay xataa way la yaabi jireen dadkii taabiciinta cumeyra wuxuu arkay masjidkoo laba ruux ku murmaysa wuxuu yidhi subxaana allah haa ulaa'i qowmun qad waa dad cibaadadaba ka daalay muran bay usoo jeesteen war casrila noolaada maaha ilaahayo nafta iga qaad bir halka kan ma joogi karee waxay tilmaamaan isla sanadka markuu xajka aaday saabuu ku dhinta bay dheen bimacnaa dadkii hore muranka maya noqon annagana waxaan ku jirnay casri waa la murmaa tviyada uun barnaamij waxaa jira uun ha la murma ay waxaad arkaysaa meelaha marka laysu yimaada waa la murmaa waxaad arkaysaa kutubtii laysku qorayay waa muran cdiyada laysku darayay waa muran eh, youtubeyadii waa muran war waxaa lagu murmayo diintu miyaanay ahayn n uh, waaxid zaaid waaxid yusaawi inain miyaanay ahayn wax wax qoran soo maaha xaqa soo ma cadda culimmadii hore munaadara lahaan jireen lakiin munaadara adab baa ka muuqatay yani aadaab baa ka muuqatay alimaam shaafici wuxuu leeyahay yani qof cilmi leh haddaan la murmo waa ka adkaan jira buu yidhi laakiin hadduu jaahil yahay isaga ag adkaada maa ninkan ah, waxaa ku taagan un keliya yaan lagaa badinin yaan lagaa yeelan masalada adiga ku yeelo iyadoo ay ku laaqan ku gadisan tahay meeluu ka bilaab aanu lahayn buu afar ilaa tanka sac murmaya waxay diidayaa hebel waa laga badiyay in la dhaho masaladu maaha waxaan waa diin weeye waxaa laga yaaba walidaalika waxay samayn jireen dadkii hore alimaam shaaficin baa laga soo xigtay qof markaan la murmayo waxaan ilaahay weydiisan jiray inuu ilaahay xaqa qofka carabkiisa uu ku soo daahiriyo masale marka la ysku qabto in ilaahay subxaana wa tacaala aniga adigoo masalada isku diidan adna aan nool leeyahay adna aad yees leedahay in adiga ilaahay xaqa kaa soo daahiray ilan ujeeddadaada maxay tahay in xaq la gaaro adigu ujeeddadaada maxay tahay xaq in la gaaro xaqa ama aniga ha iga soo fulo ama adiga ha kaa soo fulo waxaa muhiima uun keliya labadeena dan inoogu jirta in xaqa un la gaaro laakiin big deal maaha qofka xaqa sheegaya big deal maaha muhiimna maaha macnahaas waa macna markaa meeshiisa leh arrinka kale qodobka kale ee saddexaad in la fahmo ay tahay cilmigu xad ma laha nin dhihi kara maaha maanta ma jiro cilmi baan bartay intaysay iga egtahay tahay maalin walba waxbaas ziyaada maalin wal waa ziyaada waxaa laga yaaba masaa'il fara badan oo idinka horaba u taqaanaan oo innagana aad is leedihiin wadaadadan meelaha hor booday waxba idinku dhamaan inaynaan oqoono idinka naga taqaanaan cilmigu xad ma laha oo ilaahay subxana wa tacala maalinba qofka albaab buu u furaa maalinba wa u baahan yahay abu xaniifa wuxuu yidhi wuxuu basran galay basra markaan imid waxaan isiri buu yidhi nin baad noqoto oo ah oo cilmiga dhammeeyey kadib waxaan bilaaba buu yidhi inaan sheekh iska dhigo dadku su-aalay ila dhaqaaqay mar waa la weydiiyaa wuxuu yidhi waxaa ii soo baxday buu yidhi intaasoo masalona ka jawaabi karin waxaa ii soo baxday buu yidhi masaa'il fara badan oo ay ii tahay inaan fariisto oo sheekhii dib ugu laabto oo aan dib u soo barto masaa-ishaas wuxuu yidhi waaba iska halmaama bu yidhi waan ka jawaabi waayo kadib baan waxaan goostay buu yidhi inaan sheekhaygii dib ugu laabto xamaadka u ducaynaya hadda nooga sheekeyna baana siddeed iyo toban sano baan hor fadhiyay buu yidhi cilmina ka baranaya arag bimacnaa maanta waxaa laga yaabaa waad arki doontaa wadciga walidalika culammadii hore xitaa ardada way edbin jireen wuxuu tilmaamay imaam maalig wuxuu yidhi majliska rabiican xoogaa ka lexlexda buu yidhi anigii sulaymaan ibni bilaal kadib xoogaa waxaa soo galay dad culumaad noqoteen masjid geeskiisa sheekoo darsiga bixinaya ayaan meelaha geeska meelaan iska fariisanaa buu yidhi maalinka dambaa rabiica intuu nagu soo leexda wuxuu yidhi waryaar maxaa xagga idin gaarsiiyey may waxay yidhahdeen may wuxuu yidhi laa talcab bilcilm cilmiga ha ku ciyaarina soo fariista soo laabta kadibna meesha dib ugu soo laabana buu yidhi bimacnaa maanta waxaad arkaysaa waagii dabcan iyadoo meel fogba aan la aadin soomaaliya intaysan intuusan burburkan aan ku iman eh, siddeetan iyo toddobadii intii ka horraysay ilaa iyo haddana khayrkan waajid uu yahay iyo waddamadan muslimiinta markaad tagtid waxaa la yaqiin sheekh inta la hor fadhiisto oo wax la barto oo laga bilaabay kitaabka alif laga soo bilaabo xaggaasaa laga bilaabaya nin baa wuxuu ka soo bilaabayaa safiina salaadkii buu ka bilaabaya qaasimi buu aadaya kor buu aadaya ilaa minhaajkii buu soo dhamaynaya waa soo bilaabaya naxwihii buu meesha aadaya ajruumi buu qaadanaya waa soo gudbaya tuxfihii buu aadaya cimriidi buu aadaya mutamim buu aadaya ma aragtay haddana qatru nadaa buu aadaya shuduuru dahab buu aadaya kadibna alfiyuu kusoo gabagabaynaya sarfigu inta kasoo bilaabaya xadiiqadiiba laamiyadii buu aadaya cilmi la yaqaano oo wadada uu ku socda la yaqaan baa la ogaa kadibna waxaa soo baxaya arday masalada loogu soo hagaaga iyo meesha laga weydiiyey garan kara haddii jaamacadda uu kusii darana nuur kale ay tahay hadduu intiisa ku gaabsadaan nuur ay tahay taasaa la yaqiin ama waxaa la yaqiin noocan ma qof marka uu xitaa jaamacaadka tago meesha uu ka bilaabay ilan jaamacaadku dadka dhan waa wada galaane waxa uu og yahay inay asaasku ka maqan yahay intuu jaamacadda uu baranayo culimmadii ag ag tegaya wuu fadhiisanaya wuu soo dadaalaya taasaa inagu naqiin hadda waxaa soo baxay qof wuxuu ka dhegaysanaya cajalad baa u sheekha cajalad buu shiidanaya wuxuu ku leeyahay cajaladda hadda gaariga waxaa igu jira buu ku leeyahay ilaamiyat alafcaal uu soo dhegaysanaya eh, kitaabkanu ku boodaya haaf buu ka soo dhegaysanaya kitaabkanu haaf ka soo dhegaysanaya ninkii isagaaba sheekha waxaad arkaysaa kiioo maalinta dambe youtube kuu fadhiyo ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu haye oo masaa'il fatwoonaya masaa'isha uu ka hadlaya waa masaa'il haddii cumar bn waqtigiisii su-aashaa la keeni lahaa ahlu badrina oo dhan buu soo shiri laha dhih masaladan gorfeeya oo meel saara isagana koobkaa biyaha kaboonaya u sahlanta waxay ka mid tahay ayaan darada maalmahan jira maxaa keenay idinku waxaad leedihin saac wadaadadu way isfahmi la'yihiin wadaadadu way isku dhegan yihiin wadaadadii waa la kala saari la'yahay hadda intaad adiga wadaad dhihin aadan culummo aadan dhihin kee culamaa they should be criteria waa inuu jiro halbeeg lagu dhudhumiyo yaa caalim yaanan ahayn de qofkii iska sheegtoo ku yidhahda anugu in alxamdulilah baana masheekh baad leedahay qofkii yidhahda laba muxaadaro tuurtama waxaad leedahay ma aragtay sheekh baa tahay sheekhnimadu cilmigu meesha waa la yaqaan halka laga soo bilaabo iyo qofka meeshu ku intooda waa la yaqaan jaamacad baan ka soo baxa laguma noqdo xer baan ahaanjir laguma noqdo qofku waa in rasaana cilmiya uu yeesho oo dadkana uu noqdo mashhuudu lahu bilcilmi walkhayr walfadl taa marka ay timaado khilaafka aad buu u yaraanaya khilaafka waxaa badiyey waxaa badiyey dadka culummada sheegtaa badiyey khilaafka badiyey khilaafka waxaa badiyey dadka caamada culummada aanay u kala saarayn umaba kala saaraba yani bimacnaa qofka su-aasha uu weydiinayay maba yaqaanba dadkiina waa aragtay iyagaa caamadiibaa waxay ka dhigeen dadkiina iyaga waxay ka dhigeen dad aan culum ahayn caamadiiba culummo ka dhigtay see culummo looga dhigay yani maalan aniga mas'alaan rabaa mas'alo waxbaan furay furiin baa dhacay ama mas'alo waxaan ku wareeray xalaal iyo xaaraam ama shaqaan rabaa iga dhegan shaqada inaan galo adaan kugu imanaya su-aal baan ku weydiinaya waxaad leedaha maya hebel baan u tegaya maya sheekha kale wuu diidaya sheekh kale wuu diidaya laakiin aniga jawaabta aan rabo weli ma gaarin arag isagaa isagaa sheekh isku ah jawaabta uu rabo waxa weeye in la dhaho waxba kuma jabna shaqadaas maadaama duruuf ay jirto ka shaqayso jawaabtaasuu rabaa ama in la yidhahda gabadha sooma maadaama aad hadalka handadaad u tira dalaaqa gabadhaas ma furna jawaabtaasuu raba jawaabta marka jeeb ku haystaa marka kan buu weydiinayaa kan xadiid buu sheegaya kuma qancaya kan kale u tegaya kan kale u tegaya kan kale u tegaya kan isaga sida uu rabo ugu jawaabo wuxuu leeyahay sheekhaas waa sheekha ugu khatarsan holac buu leey ilahnama gube holac waa sheekhaas waa sheekh khatara buu ku leeyahy kaasuu marka calaamo u samaynaya oo isagu ka dambaynaya kadibna masaa maalinka uu mas'alo kale ku diido ka kale usoo laabanaya waxay ka mid tahay horta inaan fahamno weeye tatabuc rohos qofka inuu maanta dhan halka ay u dabacsan tahay keliya raadiyo waa su-aalaha yurub cajaa'ibtay ka mid tahay maantan inaad raadisid mas'alada meeshay u dabacsan maxaa yele wadaadka haddii loo su-aal xumeeyo wuu jawaab xumeeyaa laakiin adiga waa inaad dhahdaa ilaahay wuxuu ila ogyahay waxa iyo waxa xalaam xaaraam iyo xalaal midku ku dhihi lahaaba marka horena qofkaa su-aasha weydiinaysa qof iska weydiinina qofaad cilmigiisa ku kalsoon tahay allakacabsigiisa ku kalsoon tahay oo dan aanay ugu jirin inuu xalaal iyo xaaraam ku dhaho horta weydii masaladana saa marka ha noqoto waxay ka mid tahay arrimaha arrin kale loo baahanya culamo marka wax laga baranayo safar baa loo baahanya dadku isku dabci maaha mid baa kolkolol iyagoo dhan nebi maxamed maaha ee la yidhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim ee la yidhi walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika facfu canhum wastaqfirlahum washaawirum fi اlamr faida cazamta fatawakl cala اllahi in allaha yuxib اlmutawakiliin nebiga sida gaarka loo ammaanay dabacsanaanta lagu ammaanay dhimrinta lagu ammaanay dad isku waditaanka lagu ammaanay dadko dhan ma wada aha culammadu isku mid maaha idan waxaa loo baahan yahay in dadku ay aad iyo aad runtii ay u sabraan walidaalika markii khadir oo nebi muuse uu ku yidhi innaka lan tastaiica macya sabra waa hadal kulol muusow ma sabri kartid iga har ima raaci kartid yani meeshuu ka dhihi lahaa ma anaad hadda i leedahay ma sabri kartid iyo say ugu ogaatay ma adaa maalin ila safray iyo ma haddaad hadalkaa i leedahay markaasuu yidhi satajidunii in shaa allahu min asaabiriin in allah waan sabri doonaa yani waxaa loo baahan yahay sheekha shuyuukhdu isku mid maaha mid baa hadal kulul mid baa qallafsan mid baa isagoo neeravosa ah kusoo hor fariisanaya mid baa iyadoo islaamtu kasoo soo jejebisay kuu imanaya mid baa siiya isku mid maaha dadka walidaalika shuyuukhda yurub joogana ilahay xaalkooda og maxaa yaele afar afarta meela looga dhagan yahay iyaga dhan waaba iska shidan yihiinba xaaladahaasoo kale markay kula soo gudboonaadaan waa inaad sabar fara badan muujisaa oo aadan ka didin aan aragna dadkii hore waxay samayn jireen waxaa la sheegaa marka axadu salaf baa wuxuu yidhi man lam yataxamal dulla اtacalumi saacatan baqiya fii dulli اljahli abada qofka cilmi barashada dullinimay leedahay qofkii hal saacan u dulqaadan sheekh amar buu ku siinayaa uu kuu jarayaa bax buu ku leeyahay darsi aad ka baxday buusan diyaar u ahayn hadda kaa dhegaysto kullaabuu ku leeyahay kelmad aan macno lahayn u aragtay macallimiinta dugsiga qaarkood qofkii xusuusta Eh, isaga siba uga jaban tahay macalinka maalinkaas neravosa annaga muudka iyo markaas ma aqoonin maogta sibuu neravosa u yahay in yar markuu ku arka aayadda inaad meel goday wuxuu ku leey ku laabo waxaa laga shan sacdood in meesha kugu hayo haddaad markaad dul qaadatid idan waxaad ku noolaanaysaa nolol aad aad u qurux badanoo cilmiya laakiin saacaddaa haddaad gegsan weydo aad adkaysan weydo maxaa imanaya inaad tidhaahd naga tag looxa ku turtid buugka ku turtid jaamacaddii ka tegtid macalinkaadna hor fadhiisan noloshaadoo dhan jahli bay noqonaysaa ninkan cilmi buu xambaarsan yahay waa inaad marka la timaadaa eh, afgabaasi qurux badan iyo dhimrin qurux badan iyo eh, isku ma aragtay inaad aad iyo aad cilmiga igaga dhacsatid waxay ka mid tahay waxyaabaha ay samayn jireen wuxuu yidhi marka hadallada abu yuusuf alqaadi xikmadiisa dhegayso wuxuu yidhi khamsun yajibu cala annaasi mudaaraatuhum shan ruuxba dadka waxaa waajib ku ah inay qolyahaas ay si wanaagsan oo dhimruna ay ku jirto iyo dhowrisu ay ku jirto iyo afgabaadsi uu ku jiro inay ula dhaqmaan shan qolaba siyaasay kaaga baahan yihin markaa la dhaqmaysta <clears throat> kow almeliku almutasallit ninka maamulka haya boqorka ah ee ciduusan cid u joojinaya aanay jirin oo markuu qof hadlaba xabsi dhigaya garaacaya qoorta ka goynayo waa inaad u tartiibisaa ha siyaasad baa lagaga baahan yahi yani microfonka qabso iska radi maaha article qor ee isaga wax ka sheeg maaha meesha la tago oo dictator ha dhihin is-ilaali labo alqaadi almuta'awil ninka qaaliga ah ee maxkamadda fadhiya ee mar walbaba ta'wiilka isticmaalaya laga yaaba haddaad maanta si xun ula murantid inuu kugu soo rogo uu yidhaahdo garta waa lagaa leeyahay naagta way kaa furanta xoolaha adiga ma lihid dhaxalkaaga waa booli way dhacdaa maxaa ninka waa muta'awil isaga kama wada ninkan duqeyl laakiin ta'wiilku waa interpretationka tafsiirka masaladu si kale u dhigaya waa qolada labaad saddex almariid qofka xanuunsan qofka xanuunsan marka kan misaajkiisu caadi maaha dawada waa inaad si sahlan tartiib bal soo dhow sidan yeel eh, dibadda ha u bixin ha istaagin ciyaal ha noqdaan rag ha noqdaan dumar ha noqdaan waxaa lagaga baahanya qofka markuu xanuunsan yahana hadalka waa inaadan ku celin marbuu neeravosa yahay marbuu kacsan yahay marba dhiikar u qabaa marbay sonkorta ku kacsan tahay marbuu da' yahay xaaladda waxaa lagaga baahanya inaad aada ugu dhimraysid waa qofka saddexaad qofka afaraad almara haweenayda haweenaydu waxay kaaga baahan tahay mudaaraad meeshan mushkilada male iyadaa kaa keensanaysa eh laakiin sideedaba waxaa looga baahan yahay in aad iyo lagu dhimriyo maxaa maraaxiil bay leedahay haweenaydu marka marxalo waxaa ku imanaysa inta ay bil walbaba waxaa jirta muddo wiig iyo laba inta u dhaxayso oo dhiigu ku dhaco dhiiga markuu yimaado waan garan karna qofka istrogenaadkiisa isbedelaya markii takyiir iyo change of strogenes markuu yimaadona qofka nerafosuu noqonaya waana sababta salaada loogaga daayay oo la yidhi ha soomin oo loo daayay markay xaamil ay noqoto situationkeedu wuu ka duwan yihi markay umusho oo blue blueberdka uu soo galo oo muddo iisaa ay noqonaysa waa la ilaaliyey xaalado farabadan baa la ilaaliyay guriga intay joogtaa badan dafashka ku badan marka waxaa la yidhaha dumarkan iyaguna waxay u baahan yahin mudaaraad bay u baahan yahin dhimrin bay u baahan yihin qolada qofka shanaad waa maxay waalcaalim iyo qofka caalimka ah oo bimacnaa isagana wuxuu u baahan yahay dhowrid fara badan laakiin haddaad la murantid oo aad geeska gelisid oo masaladu sheega saa maaha mar publicly aad u radisid aflaatanka waa halkii dee wixii dhex maray waaye ninkii lagu magacaabayay <coughs> abu salama iyo ibni cabaas inuu cilmiga lagaala tegay markaa noqonaysaa waana meesha la midka ah waxaa la sheegaa sufyaan ibni cuyayna nin wuxuu ahaa aada u kulul oo qallafsan buu ahaa ninkan muxadidka caalimka ah aad buu u kulkullaa kadib imaam shaaficiga ka warramaya waxaa leehi sufyaanow dad fara badan baa waxay kaaga yimaadaan dunida dacalkeeda iyaga oo u qasday inay adiga culunkaa qaataan adigana waad ku carootaa waad u caroonaysa ku xanaaqaysaa leesh soo ma ogi ninkan hebel bishaam buu ka imanaya basru ka imanaya intuu ka imanaya xagbuu ka imanaya adaa laguu soo qasdaya haddaad taha sufyaan adna ciyaalkii ama ardadii uma joojinaysa furka ku tuurinaysaa leesh maxay tahay feebarkaan badan maxay tahay sufyaano sood kama baqaysa ardada inay intay kaa kala tagaan oo kaligaa meesha kusoo hartid markaasuu wuxuu yidhi hum xamqaa milu kiibuu u jawaabaya kuwaa ma aragtay waa adoo kale nacas yihiin buu yidhi ma kasta wey caqli ma lahan buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi hum xamqaa miluk an yatrukuu maa yanfacum lisuui khuluqi waa kuwa aan caqli lahayn oo iyagu makasta ah wax magarad ah inay cilmiga iyo wixii wax tari lahaa ay ugaga tagaan aniga dabcigayga xun aniga wuxuu yidhi saas baan ahay suu khuluq baan leeyahy dabcigayga waan ogahay nin kulkulool baan ahay laakiin iyaga cilmiga inay ka tagaan miya inay ka tagaan maaha buu leeyay soo nin raga maaha cilmiga inay ka tagaan maahan bui lakin cilmiga dabci kulla idan sheekhu uu kululaan karaa ninkan wax ka baranaysa nin kulkulul buu noqon karaa annagu maanta waxaa laga yaabaa meelaha aan xafiisyadan wax ka raadsanno in maqarka albaabadana laga xirto foomka lanagu soo celiyo ma aragtay la yirahdo waxaan laba sana kala sug saddex sana kuu dhiman bal hadalkaad badisa lagu ganaaxo hadalkaad badisa lagu yihahdo straaf baa kugu yimid ama benna waxaa kugu yimid ciqaab baa kugu yimid at the same time waa soo taagannahay maxaa yeele waxaan u soconnaa adduunyaan u soconnaa ma garan weyna marka cilmigii ilaahay noo dhoweyn lahaa oo aakharana tusin lahaa oo jannada noo horseedi lahaa in loo dulqaato markiiba inaad dhahdid maa sheekhaas faa'iida ma leh agtiisa inaan ma aragtay taga maaha daka kale waad hortaagan tahay gaalkiiba maanta waa soo hortaagan tahay aflaatanka saac kii kale xafiiska fadhiya waad hortaagantah oo maalin ku celinay kusoo noqo sii noqo soo noqo ku hay adoo malaf weyn baa subax walba kusoo kallahaysaa waad taagan tahay meesha adoo file weyn wata ninka kan ee eh, cilmiga ama dabcigiisa ilahay sidaa u abuuray laakiin cilmiga uu ka buuxo waad ka dhacsan weyda iyadan waxay ka mid tahay khaladaadka la galay ka mid tahay wuxuu yidhi sheekh cabdulqaadir jiilaani dadku khalad bay ka fahmeen nin faqiiha oo caabida buu ahaa dadku iyaga ku been abuurtay oo eh, manaaqib intay ka qoreen bay meel kala gaarsiiyeen laakiin nin wuxuu ahaa caabida fuqaha faqiih wuxuu ahaa caabidoo la yaqaan laakiin nin kulkulol buu ahaa wuxuu yidhi laa tahrubuu min khushuunati kalaamii hadalkaygu wuu adag yahay wardadoo ha ka ordina wuxuu yidhi famaa rabbaanii ila alkhashanu fii diin illah waxaa diinka ilaahay igu tarbiyey waa ad adayga aan leeyahay buu yidhi waman haraba minii wa min amhaalii qofka aniga iyo dadka ila midka ah ka carara oo yidhaahda waxba kama baramayna nimankan ad adayga uu ku jiro laa yuflix ma liibaanaya war la socda alfat rabbaani way soo orortay hadalka ayaa leh waxaa leh eh, sheekh cabdulqaadir jiilaani nin gabyaana hadaladiisa waxaa ka mid ah inuu yidhi ina almucallima waاطabiiba kilaahuma laa yansaxaani ida huma lam yukrama ninka mucallimka ah iyo ninka dhakhtarka ah labadooda haddaan la maamuusin bimacnaa dadka waxba uma faa'iideeyaan fasbir lidaa'ika in jafawta abiibahu fasbir lidaa'ika in jafawta طabiibahu waqnac bijahlika in jafawta mucallima idan bimacnaa fasbir lidaa'ik haddii dhakhtarka aad ku gacan sayrtid haddaba xanuunkaaga adiga marka adkaysa marka macallinna haddaad diidid hadaba jahligaaga adkaysa maxaa labadaa waxay u baahan yihiin in si wanaagsan marka loola dhaqmo arrinka kale ee shanaad ee sheekha aad wax ka baranaysid lagaga baahanya wuxuu yahay altawqiir walixtiraam in la weyneeyo oo la ixtiraamo laakiin tawqiirku ma aha in aad xadka uu lahaa aad ka badis waana bointiga ugu muhiimsan ee muhiimka ah maxaa yaele waxaan ognahay diinteenna islaamka ah waxayna tiri xadiidkii caaisha muslim anzilu nnaasa manaasilum qof walba meel buu leeyahay dadka boosaskooda dejiye inaad sheekhii aada booska u lahaa ka qaadid oo sida la yaqiin oo kale ay dhihi jireen nimankii mutasawifada waaweynaa clى اlmuriidi an yakuna bayna yaday shaykhihi kalmayiti bayna yaday اlghaasil yuqalibhu kayfa yasha wayuriid ninka muriidka ah muriid waxaa la xarta gruubka muriidiinta sheekhana waa inay markay hor fadhiyaan ay la mid noqdaan sida meydka oo kale janaasada oo kale oo sheekha suu doon u rogrogay taa adab darro wey macnaha maaha heerkaa in la gaara maaha macnaheeda maaha inuu wuxuu doono uu sheega maaha macnaheeda maaha inaad xadka ka qaadid aad dhahdid ilaa heer aan aragnay dad leh ee ma aragtay fatwoonay waana soo gaarnay waana aragnay waana la muranay iyagoo ku andacoonayo leh sheekha biyaha oo ku weysaysto waa la cabi karaa qaar baa waxay aaminsan yihiin istajadiisa xitaa qaar baa waxay aaminsan yihiin marka subaxii lasoo kaco in la barakaysa qaar baa waxay ku mashquulayaan markuu tinta uu xirto tintiisa inay meel ku xirtaan kuwa waxay ku mashquulayaan dhididkiisa inay masaxdaan kuwa midbaa wuxuu u keenaya inanta uu dhalay markaasuu leeyahy hal isbuuc iisoo qab kadibna markuu furaya mid kale haddana mid kalea guursanaya aad bimacnaa xerta meeshaa joogta ee bimacnaa ninka raba inuu guursado hal isbuuc sheekha waa inuu soo mara kadibna markaa isagay usoo gudbaysaa waxay ka mid tahay dee waxyaabaha waxay ka mid tahay sheekh marka xadkaa la gaarsiiyey edab darro wey maanta dhan la yiraahdo qofku uu aaminsan yahay markuu ka maqanya sheekhii baa kuu jeeda sheekhii baa kula socda sheekhii baa kuu jeeda markuu dhintana aad maantan ka dabawadid qabrigiisaad leedahay isagaan shardi ka xiranaya isagaan u gowracaya isagaan samaynaya isagaan baryaya isagaan kacsanaya dee edab darro wahay taas taa maaha tii ijtihaadtan aanu ka hadlayna maaha bal xitaa waxaa habboon in isagoo ku hor fadhiya aadan ammaanin nabiga salى اllahu alيه waslm wuxu uhi uxuu fii wujuuhi اlmadaaxiina الturaab kuwa dadka ammaana wejigooda waxaad ku sayrisaan ciid iyo cara ku sayri buu nabiga sal alيه waslm in la fahmo ila allahuma waxay dhahaan qofka aan lagaga baqanayn maxaa abu bakr radi allah anhu ardaah markuu nebiga ka hadlay masalaة اlisbaali in labada anqaw wixii ka hooseeya marada inaanay dhaafin marka laga hadlay oo qofkii sidaa sameynaya kibriya iyo faajeertan iyo qobweynan iyo isqaadqaad uu ku jira markuu nebiga tilmaamay abubakar marka la arkay nin isagoo daciif ah ee xitaa marada xajisan waaye oo maradiisu labadiisa anqow ay hoos usii uga sii daadegta marka la arkay nebiga sal ly slm wuxuu yidhi adiga kuma jirtid buu yidhi abubakar marka nebiga waxay ahayd yacnii bimacnaa kama hor dhaheen abubakar hortii kelimadda abubakar adiga kibir kuguma jiro kama hor dhaheen hadduusan nebiga aanu ogeyn in abubakr kelimadda waxba aanay u ziyaadinayn maxaa yele ammaanta dadna xeraday ka saartaa dadna waxay gaarsiisay xeel aan waxaan loo baahnayn idan macnahaas waa macno muhiima walidaalika haddaan namaadij u baxno ma aragtay hadda ka hor waxaa dhacday in ay waxaa la yidhi axmed bin xambal baa nin wuxuu ku yidhi jazaaka allahu can alislaami khayra ilaahay islaamka waxaad u qabatay khayr ha kaa siiyo intuu carooda buu wuxuu yidhi man ana oo islaamka maxaan u qabtay bal islaamka ilaahay abaal ha siiya buu yidhi maadaama aniga waxu ii qabtay bimacnaa waa maxay fii xiin annaga waxaa laga yaabaa wallahi alxamd dadku kaltiradoodana way ku xiran tahay waxaa laga yaaba umadaha kale ee walaalaheen ah in marka laga hadlayo sheekh gaara laga hadlayo waxaa laga yaabaa muxaadarada intuusan bilaabin hal soco dhanba laga sheekeeya maalintuu dhashay ilaa maalinka uu dhiman doono wuxuu qaban doono xitaa oo laga sheekayay intuu rakiba kada wakad kada wanaama kada wasatax aflaatanka sac oo qofkiina markaa uu bahashu ay ku socoto wixiin ana dadkeenna kale aanay ku socon runtii oo ahlu khayrka ah waxaana loo baahan yahay bahashu inay miisaan yeelato haddaba haddaan u baxno marka dadkii hore waxay samayn jireen yacnii heybada culammada iyo tawqiirintooda ibn cabaas baa wuxuu yidhi waxa ay soo marta buu muddo laba sano ah baan cumar bn khadaab ka leexleexanaya buu yidhi oo intaa waxaan gaadaya inaan hal mas'ala diiniya weydiiyo waan ku dhiiran waaya buu yidhi inaan weydiiyo laba sano kadib waxaa dhacda buu yidhi ilaahay wuxuu qadaray xaj xajiy xajkii uu xajin lahaa buu sanadkaa ka daahay kadib jaanis baan ku helay buu yidhi cumar khadaab baan la fadhiisay waxaan cumarow yaa amiira almu'miniin laba sano ay ugu qaadatay buu yidhi intaa adaan ku baadigoobayey waxaan raadinayay uun keliya inaan mar uun jaanis kugu helo oo su-aal baa igu dhegan bu laba sano oo aanan ku weydiin cumar khadaab ula hadla wuxuu yidhi niyow dhegayso saa ha samayna mar kale wax haddaad qabtid ii imow aniga isoo abbaaroo imow i weydii hadaan aqaanna waan kuu sheegay haddaanan aqoonna cid igaga aqoon badan baan masalada weydiinaya la soco markaasuu yidhi masalada maxay ahayd wuxuu waxaan rabaa inaad ii sheegtid masalada ah man ilmar'ataani allataani dakarahum allahu tacaala annahumaa tadaaharata calى rasuuli اllahi sal lla alay wasalam ii sheeg labada haweeneey ee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay iyagu intay isbiirsadeen nebiga sal lla alay slam mu'aamara u sameeyey ama nebiga sal alla alay wasalam didahu isaga ka hor imaadkiisa isku biirsadeen yani qur-aankana uu sheegay fi lqur'an alkariim markaasuu nebiga sal alla alay wasalam qur-aanka lagu sheegay buu yidhi yaa amiir almuminiin ii sheeg markaasuu cumar khadaab waa caaisha iyo xafsa waa suuraة التaxriim labada ay kusoo degto weeye in tatuuba ilى اllahi faqad saqت quluubukuma wain tظaahara calayh faina allaha huwa mowlaahu wajibriilu waصaalix اlmuminiin wاlmalaa'ikaةu bacda dalika ظahiir waa laba haweeney arag waa laba keliya laba marka shanigooda ma sahlana dumarku hadday isugu kaa tagaan oo ay kuu shiraan yaa weelak walidalika ilahi subxana wa tacala laba haweeney wey oo weli dadkii saalixaadka ah ciidanka loo wacda arag ciidanka loo wacda arag ma aha in ma aragtay ciidan sahlan ma united nation iyo hana soo galeen maaha arag yaa loo wacday maxaa la faina allaha ilaahay huwa mawlaah yaa ku xiga jibriil yaa ku xiga wa saalix اlmuminiin gurmad gadaal waxaa ka iman wاlmalaa'ikatu bacda dalika dahir duulkaasaa rabtaa inaa isku taagtaagtaa weli idinkoo yurub jooga wallahi khabarkiina la keenaya shaniga marka ma sahlan ciidankaasoo dhan baa loo wacday maaa shani sahlan maaha oo gruubkaasoo dhan meel isugu yimid shanigu marka ma sahlan haddaba cumar ibn cabaas radi allahu canhu masaladii marka wuu faa'iidey waana masale markaa meesheeda le waxayna samayn jireen bay ka haaulaahi alajila toban daqiiqa layidhi muxaadaradani kow ma joogta laakiin waa soo koobaya biidn illahi subxana wa tacala nuqdada kale aan u gudbaya oo hadda aan ka hadlay ta kale waxaa loo baahan yahay in culummada laga agdhowaado oo mashhuuradooda la weydiiyo oo taladooda la weydiiyo oo tala bixintooda la weydiiyo marka duruuftu ay adkaato duruuf waxaa imanaysa sacab xaalada waxaa imanaya dadku ay ku weeraaran war masaa-ishanu ma jihaad baa mise maaha xaalado waxaa imanaya war xaaladan maxaa laga yeelaa war darafka kan maanta dhacaya fitna miyaan ku sheegi karnaa mise maaha waxaa imanaysa maalan umuur gaar ah xaaladdaa waxaa loo baahay culimmada inaan laga agfogaanin maxaa yeelay culimmadu aragtidu aad bay u dheer tahay binuur bay wax ku arkaan nusuus bay ka duulayaan walidaalika wuxuu leey ibnulqayim aljawsiya waagii tataarka iyo markii duruuftu ay aad nagu adkaato oo murug badan aan dareenno ayaan waxaan u iman jirnay buu yidhi sheekheen ibn taymiya wuu nala fadhiisanayaa wuu nala talinayaa talooyin fara badan iyo hindisooyin fara badan buu ina siinayaa waxyaaba badan buu nagala hadlaya wuxuu yidhi waxaan meesha ka tegi jirnay iyadoo murugta ina daysay oo welwalka uuna daayey oo qalbigeenna uu degay baan meesha ka tegi jirnay idan culummada lala fadhiisay maalan family problem baa jira soo maaha adoon tallaab aadan gadin sheekha adoo ordayha soo gelin tiibaa intay kula kuletigi qabata anna aan laba ku dhuftay hadhihiina kow waxaad tidhahda war islaanta xaalkeedu maalmahan meeshaasuu maraya maxaan ka yeela wuu kula talinayaa maalmo gas ka siisa ku dhihi doona iska bax ama tan khayr kuma jira niyahu bahasha intaad ku tuurtid bax war gabadha u sabaroo muddo xooga xaaladda bay ku jirtaa talooyin baa lagu siinaya ee noocan ma laakiin annaga mushkiladan waa maxay qofka markuu waxa soo qaramsado uu ka soo takhalluso uu dhammeeyo meesha imaanaya wuxuu leey hadda sheekho xal ma lahaya kow horta talada soo hordhig maxamed wadaadka salaada kaa bixinaya imaamka ku ah ee daaciga ah shaqadiisu waxay tahay in duruuftaada uu uu wax ka yidhaahdo ayay shaqadiisu tahay isagaa kaa mashquulay wuu maqan yahay soo ma dee ilaah baa badiyay dadka kale ee ducaadda wac marka waxaa lagaga baahay masalada wey walidaalika waxay dhahaan dadka mashaa'ikhda ah badanaana dadka qofku markuu da'yar yahay dabcan inta labaatan jir dabcan inta uu geed ka boodo oo tallaabtiisu aad bay u dheertay qofka da'daana inta uu tartiibsada ayaa badan u fiirso masaaئil kastaba qofku markuu forty aanu gaarin walidalika ilahi subxana wa tacala lam yabcaث nabiya ila calىa ra'si اlأrbaciin nebi afartan ka yar lasoo dira ma laha qofku markuu afartan uu ka yar yahay yani waxa situation adag wey oo afar labaatanka sac wuxuu u badan tahay inuu maanta dhan uu murmayo oo afar labaatanka sac waxba aanu dhegaysanayn laakiin markuu da'daa xoogaa dhaafo da'daas markuu dhaafo waxay u badan tahay inuu ibn cumar bn khataab radi allah can ardaahu ayaa wuxuu la shiray nimankii muhaajiriinta ee ansaarta masaluu kala shiray horta muhaajiriintu ku bilaabay masaladu waxay ahayd dhul haddii daacuun uu ka dilaaco dhulkaa gelitaankiisa ma la geli karaa muhaajiriinta ayuu masaladu u bandhigay way iskhilaafeen waa la geli karaa lama geli karo wuu ka tegey wuxuu yidhi nimanka ansaarta waa la geli karaa lama geli karo way iskhilaafeen maxaa waxay u badnaayeen da bay u badnaayeen kadib wuxuu u yimi raggii soo islaamay furashadii maka sanadka sideedaad dad waxay ahaayeen da-a ah. oo iyagu indhaargarato ah oo khubaro ah kadib uu la tashto wuxuu yidhi bar ka waran maxaan ka yeelaa cumar khadaab markuu waxaan su-aashan weydiinayo xadiid ma hayo marka aqoontii uu ku jawaabi lahaa baa ka maqan marka wuu tashanaya nin iska goosanaya ma haduu yidha hala galo dadku ka waran haddii cudurkan ebedemiga ah diseaska ah daacuunka hadday kulli idaan ka waran oo uu yidhi hala galo hadduu ka celiyana laga yaaba dadka duruuf iyo business iyo tijaare iyo danaa kaga xiran meesha lagama celin karo cumar khadaab masalada ku wareeray muhaajiriinta waa isku khilaafeen ansaarta waa isku khilaafeen da bay u badnaayeen raggii soo islaamay sanadkii furashadii maka ee sanadkii sideedaad buu la hadlay markaasi waxay yidhaahdeen ma la gelin cumar khadaab taladoodu qaata marka wuxuu lama geli karo muddo markay ka soo wareegtay ayaa waxaa yimid cabdiraxmaan ibni cawf wuu maqnaa marka inta ay eh, talawadaagga u dhacayay cumar khadaab dadka uu la tashanay cumar khadaab wuu maqnaa cabdiraxmaan ibn cawf cabdiraxmaan baa gadaalka yimid markaasuu yidhi xadiid baan hayaa aqoontii hadday teed marka oo nebiga sal ly slm laga wariyey ee sheegaya dhul haddii daacuun uu ka dilaaco inaan la gelin dhul haddii hee daacuun uu ka dhilaaco inaan la gelin xadiidkan in yar aan dib ugu laabto xadiidka nebiga sals wuxuu leeyahay dhulkan baad meel baad joogtaa laa samax allah waddan baad joogtaa daacuun baa ka dilaacay waxaa la yidhi qofka jooga ma bixi karo qofka ka maqanna ma soo geli karo logical speaking marka caqli ahaan loo fakero waan garan karaa ha soo gelin waan fahmi karaa waxay tahay soo ma because cudur baa kugu dhici kara laakiin anoo jooga maxaa la ii leeyahay ha baxsanin waa fahamna soo kan maqan yuusan soo gelin waa sax ee eh, cudur baa kugu dhici karaa laakiin ninka jooga halkii la dhihi la war baxso cudurka yuusan kugu dhicin ma bixi kartid maxaa loo yidhi annaga ma fahmi karin xadiidka marka la aqrinayo culamada laakiin scientifically maalmahan waxay ogaadeen waxaa la ogaaday daacung markuu meel uu ka dilaaco dabcan waa virus dadka weeraraya jirka bini aadamka isku mid maaha qofna immunity systemka difaaca jirkiisa aad buu u sareeya wuu xoog badan yahay qofna immunity systemka hasulmanaacaha jirka difaaciisa aad buu daciif u yahay waa nugeyl baa ku jira haddaba midna wuu weerarayaa waa iska celinayaa midna waa daciif oo bahalkii uu asiibayaa midna waxaa laga yaabaa inuusa waxba ka tarin laakiin weli jirkiisa qaybo ka mida ah ayuu bahalka ku harsan yahy isaga waxba kama tari kara maxaa yeelay waxaa difaaciisa ayaa aad aad u xoog badan laakiin markuu dibadda u baxo welina viruska uu ku dulxoonsan yahay wuxuu ku iman karaa nin jihaasulmanaacihiisa ama unity systemkiisa ama difaac jirkiisa uu daciif yahay wuu qaadsiinayaa marka marka waxaa la diidayaa inta hadduusan wax ku gaarsiin meesha aad ku badbaadday kii dhintay waaba dhintaye adiga haddaad meeshaada ku badbaadday weli jirkaaga waxbaa ku dambeeya laakiin adiga waxbaa kaa tari waaye ee dadka kale ha u gudbinin meesha fariiso hadday fahmeen eh, nimanka westranka nebiga sal alla alay wasalamna kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sano ka hor buu masaladaas sheegay isagoo ilitirada salawaatu rabbi wasalaamu calayh masalada iyadana meesheeda marka leeda arrin kale wuxuu yahay inaan iska ilaalino waxaa baryahan aad iyo aad u batay oo ah jarxiga wax lagu magacaabo maalmaha waxaa batay yani bimacnaa waana cajaa'ibteeda leedahay maanta waa sheekh buu u yahay yani arday baad tahay sheekh baa qofku hebel kuu yahay muddaad la joogtaa sheekhay qalad buu yeelan karaa masaa'il buu si kale u noqon karaa masaa'il siyaasiyu garab mari karaa xaq cad buu ka indhasaami karaa baqdin baa u geyn karta jawaabta rabta sarmiga inuusan bixin waxbaa dhici kara waa inaad u cudur daarta waa bini adoo kalaa laakiin cilmigiisa meeshiisuu leeyahay waa halkii khaliilo uu lahaa niyow haddii camalkaygu si noqdo cilmigaama ka buuxa igala wareeg hadalka u lahaawo in marka aan markiiba bahasha inay sorogin maalmahanna waxaa soo baxay dad professionalisa ah. shaqadoodaba ay tahay maanta laba la wada shaqaynaya sheekhi arday sheekha laftirkiisa isaga qaybka wuxuu barayaa sida culimmada kale loo caayu baraa aan ognahay maanta ma jeclin inaan waxsha sheegno wuxuu sheegayaa hebel waa kan hebel waa mubtadi hebel waa kaafir hebel waa kan baraya dabcan in yar kadib waxaad arkaysaa ardayda kusoo kala firaysay indiya tara gashanayaan isagaa gawda laga surayaa waa la kala jabayaa iyagii baa culummo noqonaya kuwo kale helayaan haddana waa la kala ordaya inta firqo oo maalin maalin ka dambey samaysmaysa arag new formations sects fara badan maalinba firqaa samaysmaysa labadii shalay wada socotay masjidkaas waa lagu kala kacay waa la xiray shiiqii xaggu meelba furtay ardadna xaggay furteen masjid kalaa ka dhashay waa lagu kala kacay mid kalaa ka dhashay waa lagu kala kacay waxay waxay noqdeen mooday noqdeen waxayna ka mid taha waxyaabaha maanta la hayo idan isqaadka iyo tajriixa sheekhana waxaa looga baahan yahay inuusan carabkiisa aanu barin ardadan waxaa looga baahan yahay sheekhan masalan hadduu ku khaldamo inaanan bahasha la boonboonin oo oo hoos loo dhig walidaalika wuxuu leeyahay alimaam shaafici alxuru man raacaa widaada laxda ninka xorka ah ee sharafta leh waa ninka ilaaliya hal daqiiqo inaad gaari wada saarnaydeen ama diyaarad meel wada fadhideen ama saan oo kale muctamar isugu timaadeen waxaa idin dhex maray wanaag baa idin dhex maray cala ninkan wuxuu karay intuu ku ag inuu ku waasiciyo wuxuu karay marka haraad uu qabtay inuu inta biyo adna kuu soo qaado waxaa idin dhex maray in yaro cala aqal daqaa'iq ama hal saacad meel wada joogteen waa inaad ilaalisaa wey wantamaa liman afaadahu lafda qofkii hal kelmad u faa'iideeyana inuu saaxiib u ka dhigto walidalika culamadu waxay dhihi jireen heer waxay gaareen xitaa waxay yidhahdeen dadkii hore wafaha wuxuu ka gaara markuu neef ri intuu keeno suuqa keeno uu beecinayo inuu dadka u dardaarmo yihahdo tana aad bay u caano badan tahay way wanaagsan tahay haddii ridii oo xayawaanka ahayd oo intaa kula joogtay maantaba adoo suuqa geynaya hadaa dardaaranka iyo faraskii aad raacinaysid ka waran qof bini aadam oo inta aad hor fadhiday oo wax ka baranaysa ka waran waxayna ka mid tahay macnaha meesha leh aan u baahannahay dadku inay fahmaan wey walidaalika wuxuu yidhi alimaam zacfaraani ba wuxuu ka sheekeeyey ninka bishr almarisi bishr almarisi baqhdaad buu yimid wuxuu yidhi baqhdaad bishr marisi baa hadlaya wuxuu yidhi baqhdaad waxaan ku arkay buu yidhi nin weligay kale aanan arkay su-aal marka la weydiiyey su ugaga jawaabayo wuxuu tilmaamay marka alimaam shaafici imaam shaafici nin callaamu ahaa la soo yaabay wuxuu ninkaas caadi maahayn markuu alimaam shaafici uu yimid halka uu bishal mariisi uu joogo ilaan dadku markiiba imaam shaafici bay soo aadeen maxaa yeele isagaa shalay ammaanay soo maha isaga ammaano yidhi ninka kan waa nin aada iyo aada khatar ah oo cilmigiisu saa yahay dadku isagay soo aadeen bishal mariisi xalaqadiisu eber bay noqotay odaygii marka masayr baa galay markii wuxuu bilaabay imaam shaafici inuu ku turtuuro u yidhaahdo inahu tagayara camaa kaana caley ninkan sidii aidinkugu sheegayay maha waxbaa iska bedelay ninkan maaha marka ha ku sirmina markaas zacfaraani hadalkii uu ka wuxuu ka bixinaya faalla wuxuu leeyahay arag bishilmariisi dhaqankiisu waa dhaqankii yahuudda sida shani cabdullaahi ibnu saba oo kale shanigiisoo kale wey buu yidhi yani bimacnaa ma bannaana nin aan intaa la joogtay ama intaa wax ka baranaysay inaad maanta magacyo u samaysid ama baaltooga ka radisid ama meelaha wax ka qorqortid ama nafta ka daba hadashid waxyaabaha cajaa'ibtay ka mid tahay bal waxaa lagaga baahanya war dadka innaga naga horreeyey diin baa intaa lasoo gudbinayay culum waxna soo bartay walilahi alxamd ilaahay mahadiyey uma ilaahay subxana wa tacala faldigii uma dadkii diinka soo gaarsiiyey waxay doonaan khuraafaad iyo waxay doonaan ha aaminsanaadeene qur-aanka waddanka soomaaliya saa uguma jireen oo yani yani heerkaa ma gaareen walilaahi alxamd ma gaareen heerka fiqiga culimmada soomaali xalaal iyo xaaraam oo dadka laisugu meherin jiray oo dadka lagu kala furi jiray dad baa meesha soo gaarsiiyey waa la soo socday sax baa bilaabatay baa layidha dad baa khayrkii noo keenay jaamacadihii baa la aaday khayr baa la soo waariday intaa xarakada iyo xarakat alcilmi iyo xarakat altalab intaa way socotay qof walba waxaa loo baahan yaha qofkii adiga kaa horreeyey khalad buu leeyahay qof boqol kiiba boqol ah ma jiro waxaan meesha aan ka sheegayna ma wada saxsanaan karan khalaad baa ka soo bixi kara lakiin waxaa lagaga baahaya rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina ha sabaquuna biliimaan rabbo annagana dembigeena dhaaf walaalahan iimaanka nooga horreeyeyna ilahu dembigooda dhaaf ilan dembi bay geli karaan soo ma waa dad bini aadamow laakiin maantanan keligii islaam aad noqotid keligii saxsane aad noqotid adiguna isku muuqatid qolyaha kalena kii magaciisa lagu sheego madax aad kaga fariisatid waxay ka mid tahay maanta kruud baa la qaybinaya heer waxaa la gaaray masaajidda horteeda dad intay istaagaan dhahaan kaa ha dhegaysanina waa mubtadic kaa ha dhegaysanina sunno ma yaqaan kaa ha dhegaysanina waa kaafir yani hadalkeena dham wuxuu ku soo ororay bidca iyo kufri muu ku soo ororay maa fii xalwasaad yani maa fi shay u dhexeeya ma laha waxay ka mid tahay masaa waxaa kaloo loo baahan yahay haddana in su-aalaha tirada badan su-aaluhu waa inay macno yeeshaan laakiin waa la weydiiyaa wax looma weydiiyo laakiin waxa wax loo weydiiyaa in la faa'iidaysto duruuf wey walidalika ibn cabaas hadalkiisa arag wuxuu yidhi allah u naxariista buu yihi saxaabatu rasuli illahi sal ly nebiga sala allahu alayh wasalam oo khayru nnaasi ah saddex iyo toban masalo un bay weydiiyeen saddex iyo toban masalay weydiiyeen qur-aanka intuu soo sheegay oo hadalka ibn cabaas uu leeyay sida muwaafaqaat lishaatibi ku qoran wayasaluunaka can yataama wayasaluunaka can ilmaxiid wayasaluunaka wayasaluunaka qur-anka saddex iyo toban buu sheegay walidaalika way xishoon jireen saxaabatu rasuuli lahi sal alla alay wasalam waxay jeclaan jireen nin baadiyaha ka yimid oo aan ogayn oo nebiga oqooninoo socda inuu su-aal ku tuura jeclaayeen xertii waxay dhihi jireen ma liibaana ah, lagu liibaanaa bay dhihi jireen yani waxaa laga yaaba inuu maanta meesha iska fadhiyo su-aal ma weydiinayo laakiin ninka xoogaa af adayga uu ku jiro oo intuu farta taagta sheekh maxay saa u noqotay sheekh maxay saa u noqotay kaasay ka faa'iidaysanayaan su hoos bay iyo way ka helaan in la weydiiyo aad bay uga helayaan laakiin iyagu kuma dhiiran karaan noocana marka waxaa loo baahan yahay in masaladu ay saa arrin kale wuxuu yahay sheekha inaan la xamanin qofka waxaad ka baranaysid waa inaan la xamanin hadalka isaga ka soo fulay waa inaad hubisaa inuu saxay inuu sax aanu sax ahayn waa inaad difaacdaa oo maxaad ka difaacaysaa yani wixii khaldan wixii saxa waa in casaraadkiisa aan la faafin dabcan hadalka waan dul marayaa in taqliid cama aan la taqliidinin hadalku intaa waa ka badan yahay laakiin maadaama la waqtigi waa dhammaaday oo taqliidulcamaha waa maxay maalan masaa-isha la xiriirta oo kale fiqiga ah waad ogtihiin ma kama hadlaya levelka haddaan ku noolnahay laakiin madaahib baa jirta oo isugu jirta madaahibta afarta ee mashhuurka ah alimaam shaafici walimaam malik alimaam axmed xambal walimaam abu xaniifa dabcan kutub bay leeyihiin madaahib bay leeyihiin dabcan qofku marka dadku waa labo daalibulcilmiga dalabkuna waa shay ku camalfalkana waa shay markaad arday tahay waxaad ku khasban tahay masalada dhagaha u waxaad ku khasban tahay madhab gaara ah inaad xoogga saartid oo bimacnaa bayska aad ka bilowda from a to z arday markaad tahay madhab gaara ah xoogga saar ku camalfalka marka la gaaro oo ilaahay subxana wa tacaala masaa-ishii kuu kala saaro oo aad fahamtid madhab shaafici wuxuu yahay madhabka kale wuxuu yahay markaad fahamtidna halka daliilka uu jiro arjaxsanaanta ay jirto xooga daliilka uu jiro marka abaar laga yaaba daliilka inuu jiro alimaam shaafici laga yaaba daliilka inuu jiro halkee cinda alimaam maalik laga yaaba inuu jiro cinda abu xaniifa masalada waa masale muhiima walidaalika wuxuu yidhi waan kusoo gabagabaynaya alimaam dahab hadalkiisa arag wuxuu yidhi ma banaana inaad dhahdid hebel waan iska khilaafaya oo aad mar walba raacdid meesha imaamka u jecel yahay hadal baa ibn mascuud laga soo xigto wuxuu man tatabaca rukhasa tazandaq maalan imaam abu xaniifa mas'aluu ku sahlan yahay meeshaanaan ka qaadanaya abu xaniifa yidhi meesha sahlan haddana intaan u dhaqaaqaya maalig baa yidhi meesha sahlan haddana xaggaa aade shaafici baa yidhi meesha sahlan yacni mar walba waxaan raadinayaa imaam walba waxaan ka urursanaya dembiil baan wataa waxaan ku guranayaa masaa-isha sahlan markaasuu wuxuu leeyahay alimaam adahabi man akhada qowla almakiyiina fi lmutca qofkii qaata ree maka waxay ka fatwoodeen mutcada ree kuufa waxay ka fatwoodeen nabiidka ree madiina waxay heesaha ka fatwoodeen ree shaam waxay ka fatwoodeenoo la xiriira masalatu khulafaa raashidiin faqad jamaca shar sharoo dhan buu kulmiyey maxaa yele masaa-ishaasu way ku khaldanaayeen wey maxaa lagaga baahanya marka waxaad raadisaa masalada halkay sawaabtu jirtaa halkuu khayrku jiraa weeye waxaa la mida maalan maanta waxaad arkaysaa su-aalaa la weydiinaya sheekoo ribo waxaa ma lagu qaadan karaa dabcan masalada marka la yidhahdo xaaraam wuxuu raadinaya wadaad leh way bannaan tahay leh arrinka ugu muhiimsan aan ku baraarujinaya wuxuu yahay dabcan masale marka la fatwoonayo waxaa fatwooda dadka meesha degan ee duruufta yaqaan su lagu xado wadaadada telefishinka wax ka jawaaba laga yaabo inuu africa joogo yurubba waxa ay tahay aanu la socon wadamada carab buu degay rb lama socdo waxay tahay kadib dadku way ku xadaan su-aasha waa lagu xadaya sheekha arrinkaa arrinkaama bannaanya waxaan xustaa dhowr jeerna aan sheegay qanaad iqra baan maalin daawanayay janalkan iqra kadib nin baa su-aal soo weydiiyey waxaa fadhiya oday azariyo caalima oo sheekha su-aal baa la weydiiyey wuxuu yidhi haweenaydaydii ayaa waxa ay tiri guriga ma iman kartid anigana waa laga fogeeyey meesha marka ma geli karo maxaan ka yeelaa de sheekha sistamka yurub ka jiro in haweenku atoore ay ka yihiin ma oga markaasuu yidhi ku celi ma haweeney baa ku dhihi karta guriga ha ka baxa shiiku wuu jadboonaya waa kacsan yahi wuxuu yidhi ilaahay subxana wa tacala wuxuu yidhi wahjuruhuna fi lmadaaji aayaadii buu marka wadribuuhuna wuxuu aqriyey oo ah dabcan aayaddu ka hadli mayna tafsiirkeeda iyo wax ay tahay iyo kitaabullahi qur'aanullahi maaha laakiin sheekhan wuxuu ka dhacsan yahay ninka kan intaasoo kilomitir ma iman karti in la leeyahay ninkan marka guriga laga saaraya hadduu diido isagoo jeebaysan bacdiisa madowna lugta saa ugu darbeynay sidii banoonigii kamaldaariyaha inuu baxaya ma oga ma oga ninka kan inuusan muddo intaa la mid ah hadduu yimaado lixer waxaa ma og wuu ka dhacsan markaasuu sheekhu uu iska dadboonaya keligii see lagu dhihi karaa ayna taacata arajul wixii uu ka hadlaya marka qofka kan situation ka dhacsanyay waxaa la mida ah marka marka aad intaad telefoon dirtad tiraahd sheekh wadanka kan guryuhu waa qaali guryuhu waa adag yihiin guryo lama helayo marka waxaan u baahannahay guryaha sida habka keliya lagu gadan karo waa ribo gaari waxaa lagu gadanaa ribo sheekhan uu ku dhaho daruuro miyaa jirta haa ha waa iska gadan kartaan daruuraa jirta laakiin ma oga qawaaniinta waddankan waxaa ku qoran waxaa ku qoran qawaaniinkooda waxaa ku qoran qof kasta ee bini aadama xaq wuxuu u leeyahay meel uu seexdo iyo wuxuu cuno qofka daruuro waxaa la dhihi karaa markii alaabtaada adiga ee bannaanka lagu soo dhigo oo beerta aad seexanaysid markaba daruurada shan guri qaada sheekhnaha weydiini laakiin inta aad guri helaysid oo marka kan lagaa saara mid kale dowladda ku dejinaysa daruurada lama gaaro masalada ayaa dhegtaan u furno wabilaahi towfiiq